sagaal iyo toddobaatanaad baabu mowdici alkhaatami fargashiga booska la gelina ayuu baabkan u baab ama gacan ha noqoto ama far ha noqoto fartee la gelini gacanteena la gelin horey waxaa u marnay in nabigeena calayhi salaat salaam uu fargashigiisa midigta gashtay ayaan soo marnay waxaa noo imaan doona riwaayad kale oo bidax tilmaamayaan culays badan insha allahu tabaaraka wa tacala ma shan kun laba boqol iyo labaiy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai cala tulaqbana cimraan ibn muusa qaala xadaثna cabdulwaariث ibnu saciid dakwan الtamimi weeyaane can cabdilcaziiz ibnu suhayb weeyaane can anas malikin khaadim rasul lah sal slm mooyaane ana nabiya nabigeena sal allahu alayh waslm wradia allahu can anasi wacan jamic saxaabati rasuli lah sal slm waraxima allahu jamic ruwaat ana nabiya nabigeena sal slm istanaca wuxuu samaystay khaataman fargashi ayuu samaystay faqaala kadibna wuxuu yidhi ina anaga qad itakhadnaa waxaan samaysana khaataman fargashi wanaqashnaa calayhi waxaana ku xararnay naqshan xarar oo muxamadu rasuulaahi ah falaa yanqush yuusan ku xardhin calayhi korkiisa axadun qof oo waxaa weeyaan naqshigaas oo muxamedu rasuulah qof intuu fargashi samaysa yuusan shabad ahaan u isticmaalin oo ka dhiganayn weeyaan wa innii ana anas ayaa dhihi radia allahu canhu ardaa la araa waxaan arkayaa bariqahu birbiriqiisa iftiinkiisa fii khinsari khinsari rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam fartaan fariirada ku dhegan tan waxaa la yidhahdaa suulow gambar tanna waxaa la yidhaahdaa murusato tanna waxaa la yidhahdaa fardhaxaad tanna waxaa la yidhaahdaa midaan faaduma tan u dambaysana waxaa la yidhahdaa faryaray marka nabigeena calayhi salaa slaam marka midda uu muxuu ahaa khaatam ku watay waxay ahayd faaduma in sax tacbiir khinsarka taa weeyaan waa middaas waaya xadiid shan kun laba boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadii saxiix akhbarana moxamed ibn caamir qaala xadaana moxamed ibn ciisa qaala xadaثana cabaad ibn cawaam can saciid ibn abi caruba inuu yahay ayaan filaya can qataada ibn dacama saduusi اlbصri can anas malikin khadimi rasul lah sal slm radi allahu can saxaabati rasul lah sal slm waraxima allahu jamica ruwaat ana nabiya nabigeena sal ا slm kaana wuxuu yatakhatamu mid fargashiga gashto fii yamiini midigtiisa oo gacanta midigta ayuu nabiga fargashiga gashan jiray wey xadid shan kun laba boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa saxiix isnaad akhbarana xusein ibn ciisa albasطamiy ayuu yihi alimam nasai alih raxmat ullah qaala xadaثana salm ibn qutayba can shucba ibn اxajaaj can qataada ibn dacama saduusi اlbصri can anas bn malikin qala wuxu yhi anas khaadimka nabigeena calayh salatu salaam waradia allahu canhu waraxima allahu jamica ruwaat kaanii waaba ano hadda anduru eega ilaa bayaadi khaatami annabiy sala allahu alay slm nabiga calayhi slat slaam fargashigiisa caddaantiisa waa anoo hadaba ujoog haddaba ujooda yani sida aniga oo hadda u jooda ayuu igu muuqdaa weyaan fii isbicihi fartiisa alyusra ee bidada ah fii isbicihi alyusra bidacda ah sida ayuu yidhi weyaan xadii an kun laba boqol iyo han iyo sideetanad xadis abarna abu bakr ibn naafic qaala xadaana bahz ibn asad alcami weyaan qaala xadaana xamaad ah, ibnu salma weyaan qala wuxu yidhi xaddaana haabit ibn albunani annahum iyaga kasaalu waxay weydiiyeen anasan anas malik ay waxay weydiiyeen can khaatami rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle fargashigiisa wax ka weydiiyeen qaala wuxuu yidhi anas ibn malik kaanii waaba anoo hadda anduru eega ilaa wabiisi khaatamihi fargashigiisa birbiriqiisa iyo cadaantiisa oo min fidatin fido xaggii ka ahaaday waaba anoo hadda u jeedo kale xaaladayda yani xilligaas nabiga aan ku arkay waaba anoo hortaagan tahayba oo haddeertaan u jeeda igama qarsoono weyaan oo habka u ahaa nooca u xirna iyo wuxuu ay muuqdaan iyo xataa midabkiisii warafaca wuxuu kor u qaaday isbacahu fartiisa aliyusra ee badaxda alkhinsar ee faryarada ku dhegan oo faadimada loo yaqaano xadiid shan kun laba boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix akhbarna maxamed bashaar alimam nasaai ayaa sidaa yidhi waa bundaari qaala xadaana moxamed jacfar oo gundar qaala xadaana shucba ibn xajaaj albistami can caasim ibni kulayb can eh, abi burda ibn abi musa alashcari raximah اllah qaala wuxuu yidhi ibn abi burda abi burda samictu waxaan ka maqlay caliyan sayd cali radi allah anhu arda yaquul isagoola nahaani wuxuu diid annabiya nabigeena sal slem can khaatam fargashiga fi sabaabati marugsatada oo fartaana inaan fargashiga gashto iwalo staatan dhexe labadaa wuu ii diiday nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalama sayd cali marka wuxuu leeyahay waxaa lii diiday labada iyaga ah inaan fargashay gashto marka nin ragga oo fartan dhexda ah amaba marugsatada khaatam iyo fargashi ku wato haddii la arko waa loo diidaya laakiin dumarka iyaga waxaa weya maadaama ziina ay asal u tahay inay isqurxiyaan haddayba meel muxuu ahaa eh, bannaan ay la imaanaynin wax ishkaala insha allahu tabaaraka wa tacaala ma lahan meeshay rabaanay gashanayaan iyaga howlahoodaas waaya markaas ay leeyihiin mararka qaar moogtahay dumarka waxyaaba badan oo ilaahay subxana watacaala uu ogolaaday annaga noola diidi waxay leeyihiin diintii cadaaladna ma samayn war annaga daabkaa noola diidi saacad dahab ma xihan karno silsila dahab ha sheegin muxuu ahaa waxaa weeyaan waxaa weeyaan faraati dahab ma xihan karno yacni wax ahaa farihi xataa laftirkoodii maruusatadii iyo noolama ogola adinkana waxaa lidin ogolaaday fiiri dahabkii lugaha ku xirta oo qoorta ku xirta oo meesha rabtaan ku xirta oo adinkaa idintaa la marka saasuu ilahay idinku ogola subxana wa tacaala marka waxyaaba ya sheekh xariirta ku dar hayadna ha xariirta ku dar marka mishkiladdii waxaa weeyaan iyaga waxyaabihii loo badiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ahaa iyaga goonyaada u siiyey muxuu ahaa waxaa ka maqan wa ama binicmati rabbika qaarkood faxadidaa ka maqan ha sida dhabta ah yacni xitaa waxyaabaha la yaab kala waxaa ka mid ah in walaalo marka la yahay walaalo marka la yahay oo waxaa weya laisla dhashay xitaa marka dhaxalka ay noqoto in ay wiilasha walaalaha ay yihiin mararka qaar ay ka sad badan yihiin kaba soo qaad waxaa wada dhashay laba gabdhood oo isku muxuu aha ayaa wada dhashay waxaa dhintay marka waxaa ka dhintay laba gabdhood iyo waxaa jooga laba gabdhood iyo laba wiil oo labada wiil mid ka mid a ah iska hooyo yihiin labadaa gabdhood iyo wiil ka hooyo gooni ah marka wiilkii waxaa dhintay gabdhaha la hooyada ah ayaa dhintay soo maaha iyaga xoolihii markii saddex meelood loo qaybiye laba meelood hal mar lauqayaan hal meel ay la ruuqayaan isagani maxaa usoo haray hal meel ayaa usoo hartay haddii ay soddon yihiin soddon canug soddon walaala oo ka hooya gooni hadii ay yihiin saddex meelood halkaa meel ay wada qaadanayaan maxaa kusoo toosi waxba kuma soo toosayaan haddii ay hal gabar ahaan lahaydna nus ay la boodi lahayd nus xoolii dhan nuskiisa ay la boodi lahayd fag iyagana maxaa u soo hari lahaa maxaa u soo hari lahaa yacni nuska kale ayagoo soddon ama labaatan ah soo ma jeed marka meela haddii aad tirisaan marka xataa dhaxalka ay noqoto dhaxalkan ay leeyihiin waa noocaas yacni xikmad badan ayaa ku jira marka horaanna waxbaan ka tataabannay marka dumarka meelo badanaad ilahay u ogolaa subxana wa tacala naga noola diiday waaya <clears throat> nacam albinsar aywa walbinsar nacam alkhinsar walbinsar albinsar weynaya haadihi haadihi khinsar wala binsar bilkha wala bilba hadihi binsar adunno albinsar ثم الkhinسر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام هي الصغيرة أيوة أيوة نعم كده انظر من شيخ جوجل آخر جوجل شيخ آخر انظر شيخ آخر جوجل شيوخه كثيرة شوف انظر انظر انظر مرة أخرى في مكان ثاني نعم إذا كان الخنصر الأصبع الأصغر انظر أنت الآن انظر في ترجمة أخرى ليس غيرها غيرها شوف شوف غيرها نعم أصغر كده انظر واحد آخر حتى نتأكد لا بس غير غير الصفحة كلها روح إلى صفحة أخرى جديدة نعم لا مكان ثاني مكان ثاني غير هذا المكان طيب وأنا كمان أستخرج شيخي طيب نعم نعم يا شيخ صحيح هكذا عرفوا آه. صحيح إذا خنصر فاطمة maaha جزاك الله خيرا أي صحيح sida weeyaan khinsarka marka waa faryarada faryarada waa tan u yar weeyaan khinsarka binsarkana waa tan faadimo weyaan kadibna wustadana waa fardhaxaadka caadigeed sabaabadana waa marugsata suulkana waa kii aad taqaaneenba weyaan marka anas bin malik marka xadiidkii hore u lahaa wa inii la araa bariiqahu fii khinsari rasuulilahi fariirada rasuulkeenna waa calayhi salatu salaam xadiidka dambe oo isna waxaa weeyaan sayid cali radi allahu canhu arda mis anas laftarkiisii oo rafaca isbacahu alyusra alkhinsar isna waa faryarada weyaan marka binsarka ayaa farta faadimada loo yaqaana wallah alam xadii an kun laba boqol iyo <clears throat> sideeaad iyo fargashiga aan gashto iyuu ii diiday xadiis shanku laba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa saxiix akhbarana hanad ibnu sari abusari can abi laxus asalaam ibn sulaym alxanafi can xasim ibn kuleyb can abi burdata ibn abi musa alashcari can cali bn abi taalibin radi allah anhu qala fi cali nahani wuxuu diiday rasul rasulka sal sl an albasa inaan xirto fii isbici hada fartaydan ay tana wahiya lwustaa tandhaxa weeyaane iyo walatii ti taliiha ku xigto oo waxaa marugsatada abcan ah, baabu mowdic اlfasi sharaxaadda ama qeybtan la xardhi ee fargashiga dhankee la marin ma kor baa loo jeedini mise hoos baa la aadini annaga waa taqaanaano dhaqankeenna caadiga ah kor baan u jeedinaa soo maha laakiin kan nabigeenna ala sl agee ujeeday hoos alcasha xaggeed ayay igtay ama cankacaddada aggeed ayay igtay xadii an kun laba boqol iyo sideed iyo sideetan waa xadii saxix akhbarana ayuu yihi alimam nasac alah tula mamed bd ilah bn yaziid qala xadana sufyan bn cuyeyna can ayuub ibni muusa can naafic mawla cabdilahi bn cumar bn cumr radi allahu canhuma qala u mxu abdillahi bn cumar kaana wuxuu ada nabiy nabigeena sala allahu alay waslem yatakhatamu mid fargashto biaatamin bihaatami bikhaatamin fargashi oo min dahabin dahab ah uma kadibna araxa wuu tuuray fargashiga isagaha walabisa wuxuu yartay khaataman fargashi oo min warqin fida wanuqisha caleyhi waxaa lagu xardhay oo lagu qoray muxamadun auheegna horaan muxamedun hoos baa lagu qori rasuulna sada ka koreeyo allahna saarka ka sii sareeya oo ka koreeya weyaan uma kadibna qaala wuxuu yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam laa yenbaqii ma habboona liaxadin qof an yanqusha inuu xardha calaa naqshi khaatami farkashaygan xarartiisa haadaa ee kana inuu muxuu ahaa koobigarayo ama uu sidiisa ugu xardhada fargashigiisa lama ogola weyaan wajacala wuxuu yeelay fasahu qaybtiisa xaragada iyo xararta la mariyey ood kuusan fii baطni kafihi muxuu ahaa calaa cashiisa amaba cankacadadiisa qaybta hoose qaybtaa xaggeed ayuu mariyey baabu arxi alkhaatami fargashi in la tuuro iyo wa tarki lubsihi xirashadiisa oo lisaga taga iyo baabkan u baab yahay xadiidka shan kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadis saxiix akhbarna moxamed bn cali ibn xarb ayuu alimam nasai alih raxmat llah qala xadaثana cuثmaan ibn cumar qala xadaثana malik ibnu miqwal can sulaymaan ashaybani can saciid ibni jubayr can ibn cabaas radi allah canhuma waraxima allahu jamiica aruwaat ana rasul rasulka al sl sl itaqada wuxuu samaysa khaatama fargashi falabisa wuu xirtay waa kii mataqaanaan kii uu muxuu ahaa waa kii dahabka la socda qaala kadibna rasuulkeen wuxuu yidhi sal slam shaqalanii haada shaqalanii wuu mashquuli haada fargashigaan cankum xaggiinu iga mashquuliyey mud alyowm maanto oo idil ilayhi xaggiisa nadratun waa eegitaan wa ilaykum xaggii nadratun waa eegitaan uma alqaahu wuu tuuray yani macnaheedu waa muxuu ahaa fargashigii dahabka ahaa u xirtay weeyaan wax kale ima muuqdaan wallahu aclam xadidka shakun laba boqol iyo sagaashanaad waa xadis saxiix akhbarna qutay ibnu saciid qaala xadathana aleyth ibnu sacd almisri can naafic mawla cabdillahi bn cumar min cumar xadiidku waa rubaci u arkaysaan ilaa rasuli lah sal sl afar qof oo waa u dhexayso iyo imaam anasaa'i ana rasul rasulka al sl slam isnaa ah, wuxuu samaystay khaatama fargashi oo min dahabin dahaba wa kaana rasuulkan wuxuu ahay calayhi salaa slam yalbasu mid xirto fajacal wuxuu yeelay fasahu qaybtiisa kuusan amaba xardhan fii baatini kafii calaa cashiisa gudaheeda ayuu mariyey dhankaas ayuu mariyey fa annaasu dadka waxay samaysteen ayagana sidaas kale ayay samaysteen uma intaa kadib inahu rasuulkeenna jalas wuxuu fariistay cala mimbari mimbarka ayuu fariistay fanasacahu wuu siibey wa qaala wuxuu yihi rsulkena sal slm innii aniga kuntu waxaana albasu mid xirta hada alkhaatama fargashigan wa waxaan yeeli jiray fasahu qaybtiisa xarlana min daakhil gudaha ayaan marin jiray calaa ashxageed ayaan marin jiray faramaa bihi wuu tuuray uma kadibna qaala wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay laa albasuhu ma xiranayo abadan weligay fanabada naas dadku waxay tureen khawaatimahum fargashiyadoodii qofka xadiidkan arka wuxuu u inuu nabigeena calayi sl slam fargashiyo dhan tuuray laakiin meesha waxaa ku jira riwaayaadkan mujmalka ah waxaa caddaynaysa almufasira riwaayaadka caddaa oo dahab inuu ahaa caddaynaysa ayaa muxuu ahaa ku caddayni oo nusuusta kitaabkii sunnada iyadaa isfasiraysa weeyaan tii mujmal ah mid kale ayaa tafsiirini xadيث شن kun laba boqol iyo ko iyo sagaشhanaad wa xadيث أخbarna qال imam نس عليه أخbarna محamed بن سulayman قراءة عليه عن إبراهيم بن سعد عن شhاب الزهري عن أنس بن مالك khاadimi رasuuل اللahi صلى الله عليه وaله وسلم xadيثkan isna waa rubaaci أنhu سيد أنس ra wuxuu ku arkay fii yadi rasul rasulka alle gacantiisa khaataman farkashi oo min wariqin fida'a yowman waaxidan hal maalin buu ku arkay fasanacuuhu way samaysteen falabisuuhu way xirteen ilaa nabiga ku dayanayaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasan ayaa meesha taalla faطaraxa الnabiyu nabigan uu tuuray sal slm fargashigii dahab ayuu ahaa ficlan waطaraxa الnaasu dadkina way tuureen marka min wariqin waxaa weeyaan min dahabin la aada xadيث شhan kun laba boqol iyo laba iyo sagaشhanaad waa صaxiixun duuna qowlihi walaa yalbasuhu fainahu shaadun walaa yalbasuhu intaan ka ahayn xadiidka waa صaxiix laakiin qaybta walaa yalbasuhda waa shaad waa kii aan soo marayn xadiidka ahaa nabigeena fargasha ayuu iran jiray ayuu ah, wa ku eh, habadayn jiray laakiin ma iran jirin ma iran jirintaas ayaa waxay tahay shaad weeyaan waayo xadiidka an kun laba boqol iyo iyo laba iyo sagaashanaad qaala aimam nas barna qtay bn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani qala xadana abu cawaana alwadax ibn cabdillahi ashkuri weyaan can abi bishr abu bishr waa jacfar ibnu iyaas can naafic mawla cabdillahi bn cumar can ibn cumar radi allahu canhuma عنهuma أna rasul rasulk a sl sl اتkhذ wuxuu samaysay khaatama fargasho min dahabin dahab waa kan kii cadaynay soo jeedaan wa kaana wuxuu ahday jacala mid yeelay fasahu qaybtiisa xardhan fii baطini kafihi calaa cashiisa gudaheeda ayuu yeelay faاtakhada الnaas dadku waxay samaysteen khawaatima fargashiya oo min dahabin dahaba faطaraxa rasul nabiga al iska tuuray sal اله علي slam waطaraxa الnaasu dadkina waxay tuureen khawaatima fargashiyadoodii watakhada wuxuu samaystay rasulkana sl slm khaatama fargashi oo min fidatin fida'a wa kaana wuxuu ahay rasulkana sl slm yakhtimu mid ku shabaday bihi fargashiga isaga ayuu shabad ka dhigi jiray oo muxamadu rasulah baa ku qornayd mogta shabad ayuu ka dhigan jiray walaa yalbasuhu ma xiran jirin walaa yalbasuhu marka maxay tahay waa shaad shaadna waxaa weeyaan mukhaalaafat iqati liman huwa awhaqu minhu aw aktaru minhu xadidka shan kun laba boqol iyo saddexiy sagaashanaad waa xadii saxiix akhbarna isxaq bn ibrahim qaala xadaثna moxamed bishir can cubaydillahi bni cumar alcumari can naafic mawla cbdillahi bn cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu abdillahi bn cumar itakada wuxuu samaystay rasul rasulka sal slam khatam fargashi oo min dahabin dahaba wajacala wuxuu yeelay fasahu qaybtiisa xarran mima yeli batna kafihi calaa cashiisa uurkeeda qaybta xigta ayuu yeelay fatakada naas waxay samaysteen alkhawaatima fargashi ay samaysteen faalqaahu rasul rasulka lagu tuuray sal slam faqala wuxuu yihi rasuulkeenna laa albasuhu ma xirnay abadan weligay uma itakada rasul rasulka wuxuu samaystay khataman fargashi oo min warqin fidaa faadkhala hu wuxuu geli fi yadii gacantiisa uma kaana wuxuu ahaaday rasuulka ayaa marka gacanta ku watay oo fartiisa ayuu ku jiray ilaa oo ka dhintay sal اla alay slm uma kaana wuxuu ahaaday eh, khaatimka asaga ah iyo fargashiga asagaha ah oona shabadda eh, maamulka muslimiinta oo nabigeena marka iyada wahay ahaa kadibna uma eh, uma kaana wuxuu ahaaday fii yadi abi bakrin abu bakr gacantiisa ayuu ahaaday uma kaana wuxuu ahaaday fii yadi cumara sayid cumar gacantiisa ayuu ahaaday uma kadibna kaana wuxuu ahaaday fii yadi cumaana sayid cumaan gacantii ayuu ahaaday uma kadibna halaka wuxuu ku halaagsamay uu ku lumay fii bi'ri ariis eelka ariis loo yaqaano bi'ri ariis meesha uu ku olli jiray haddii aad koleyba ragga qaar waa tagteen waadna aragteen dadka aanan tegin ilaahayna u qadarin ay tagaane subxaana wa tacaala ilan qofka xaj taga oo eh, taga magaalada nabigeenana taga ala sl madiina ziyaaro u taga haaliban qubo waa tegaya marka ceelka ariis la yihahdo qubo ayuu ku yeelay kow ceel wuxuu ahaa dhanka galbeed ee masjidka quba barxadda hadda ku oli jirtay horaan ku oli jirtay oo hadda barxadnimoa laga qaaday meel teendhooho weyn ayaa laga dhisay markii teendhada laga dhisay teendhadiina derbi ayaa lagu dhisay hadda mar taqriiban aan fogeyn oon tagay ayaan meeshii u qastay oon tagay kadibna derbi caadiya laga dhisay korna waxay ka saareen wax yara teendhahanoo jinkada ay ka saareen waa hadda meel dhisanoo albaabala weeyaan laakiin waa dhisma yacni aanan dhismo rasmi ahayn masaaxadda ayada barxadda ah ayadaa ayay waxaa ku yeelay meel beer ah ku taalay nabigeena calayh sala slam sidaad ugeydeen kamaa fi lbukhaari wakhayrihi kaana yadhabu ilaa quba quba wuxuu aadi jiray kula sabtin usbuuc kasta ama sabti kasta sabtiga marna usbuuc baa loo isticmaala marna sabti cadiya loo isticmaalaa intuu aada masjid quba ayuu laba ragca nabigeena kusoo dukan jiray calayhi salatu slam ibnu maajahna waxaa muxuu aha ku arooray in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofkii gurigiisa ka weyse qaato oo kadibna masjid qubaad tago oo laba ragca ku soo dukado waxaa weeyaan cumro taam ah qof gutay ayuu la ajir yahay ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali wasalam marka saas ayuu qowl ahaana nabigan u sheegay ficilahaan u furin jiray maalin maalmaha ka mid ah ayaa saxaabada nabiga nin ka mid ah abuu muuse alashcari inu aad u filayaa ayaa waxaad la soo istaagay subaxan ilaahay baan ku dhaartay waxaan waardiye ka qabanaya rasuulkeena sala allahu calayhi waalihi wasalam idirsilmaanka qofka muminkan waxaa haboon mararka qaar inuu muxuu isdiro oo isaga laftarkiisa waxyaabaha abwaabta khayrka iyo meelaha ahlu khayrka inuu laftarkiisa is-adeejiyo ayaa loo baahan yahy isagoon la adeejinin hadda waad aragteenoo dad baa is-adeejiyey masjidkan dad baa waxaa wey hadda kursigaan ma arkaysaa miiskan oo muxuu ahaa eh, mimbarkan nin jamaacada ka mid a ah is-adeejiyey cid u dirtay haba yaraatay lama arka annaga iyo maamulka waxba kalama socona saanubuu eegay mimbar yaroo muxuu aha yaro qandhan insaxa tacbiir ayuu meesha ku arkay oo soddon sano meesha ku yeelay kadibna intuisa adeejiyey ayuu waxa quruxda badan keenay soo markaysaan saacaddan halkan taalo saas oo kale tan horteenna waa tii aan kadeedneenayo muxuu ahaa telefoon fiirla lahaa nin baa is-adeejiyo keenay qofka mu'minka daa'iman waa inuu noqdo qof is-adeejiyo oo ummadda wax u dhexeeya marka wuxuu isu adeejiyey in rasuulkeena uu waardiyay calayhi salaatu wasalaam waaya <clears throat> markuu isu adeejiyey kadibna walaalkiisa weyse qaadana oo guriga ku weyse qaadana oo nabiga meesha uu ninkan aada inuu u raaca rabo ayuu ka soo tagay masjidkuu imaaday masjid nabowi waxaa li dhanka qubuu aaday uu soo dayey meel yaroo marka beer ah oo ceelkan cariis eh, uu ku dhex yeela yara derbi yaroo ka samaysan geedaha timirta dagax kale ma muuqo meesha ma jira howlo kalema yeelaan derbi yarna muxuu saa wareegsanya ayuu nabigan ugu daba tagay calayhi slat slaam kadibna nabigeenuu salaamay calayhi salaat salaam markuu nabigeena salaamay nabigeena oo inta ceelkii ariis fariistay kadibna lugaha ku raariciyey oo fadhiyay ayuu u galay uu salaamay markuu salaamay albaabkii kadibna usoo laabay banaanka u istaagay halkii marka ardiye ka qabtay waxaa yimid abubakr oo nabigeena raadina calayhi salaat slam radi allah anhu arda waa saaxibkii moogta id yaquul lisaaxibihi weyaan hal antum taariku lii saaxibi markaasuu albaabkii soo riixay markaasuu yidhi calaa rislik waakee abubakar jog halkan cid u dirta maalkaya isaga ayaa is adeejiyey dirano weeyaan oo khayrka u diran marka eh, nabigu u tagay nabi alla wuxuu yidhi albaabkan waxaa taagan abu bakr sidiiq fasax ayuuna codsanaya markaasuu yidhi idan lahu wabasharuu biljanna u idin jannana ugu bishaaray ugu bishaaray marka uu soo galay nabigeenu salaamay calayhi salaatu salaam kadibna dhanka midigta ayuu ceelkii laftirkiisau nabigu u fadhiyey ayuu intuu midig ka fadhiistay ayuu asna lugihii karkaarkii intuu muxuu saar uu ku raaraciyey lugihii kaarkaan ku fariista kadibna ceelkii lagu ka raaraciyey albaabkii waardiy uu noqday markaasa wuxuu yidhi in yuriid illahu biakhii khayran yati bihi kii walaalkay ahay oo isaga weyse qaadanaan ka soo tagay haddi aad ilahay khayr la doona ilahay baa keeni doona haddii aad imaado mogta janna asag logu bashaariyo rajo ka qaba waala janna usaa ku noqday <laughs> kadibna albaabkii ala soo reexay waa ninkay waa cumar ibnu khataab radi allahu anu arda waa saaxiibkiis kale wasiirkiisa weeyaan markaasuu yidhi halkaada joog amar ala siisid cumar ninkaad ogeydeen nabi allo cumara taagan fasaxuu weydiisan inuu soo gala idan lahu basharu biljana u idin jannana ugu bishaaray waa loo idmay janna lagu bishaaray ilahay baa umahadiye isna uu soo galay nabigeena alai sl meeshu ka dhanka bidacdu ka fariistay waa labadiis wasiir soo ma jeedaan kadibna in yurid illahu biakhi khayran yaati bihi kii meeshaan ah walaalkay ah haddii ilahay khayr ula doono wuu keeni maba gacan laguma hay moogta albaabkia lasoo riixay waa sayid cumaan radia allahu canhu arda soo maadan garan sayid cumaan marka markuu soo galay joogaa lagu yidhi asna waa la celiyey nabiga ayaa fasax loo weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabiga wuu u fasaxay wuxuu yidhi iidan lahu wabashirhu biاljanna calaa balwa tusiibuhu u idin jannana ugu bishaaray laakiin imtixaan qabsanaana inuu jiro oo la imtixaami doonona u sheeg oo muxuu aha jannada waxaa ka horray in la imtixaamo adduunkan in lagu imtixaami doono u sheeg ood mixnad iyo musiibo mari doono markaasuu kadibna alxamdulilah buu yidhi inna lilahi wa inna rajicuun soo galay kadib nabigeenna calaih slat slam caadi uu fadhiyey xitaa mxuu ahaa qaybahan lugaha qayba u bannaana marku waxaa weeyaan soo gelaya cumaan dharkii isku duudi marka ilan wuxuu yaqaanaa xayaaga iyo xishoodka sayid cumaan alaa staxii man tastaxii minhu malaa'ikat raxmaan aw kamaa qaala sal allahu alay slm lugaha isku duuday dharkiisu hagaagsaday ade waana sodag wey waa taqaanaa inkastoo raggaanba mxuu aha gabdha uu ka haya labada ninba labada ninba gabdha u ka hay soomeen mxuu ahaa sayid cumar wuxuu ka hayey mxuu ahaa sayid abubakar wuxuu ka hayay ummuna caaisha ayd cumarna wuuu ka hayay ummuna xabs ayuu ka hayey marka waa ka kadibna wuu soo galay labadii meelood waa buuxsan soo ma jeetaan kadibna horuu ka fariistay dhanka kale uu ka soo jeeda isna lagu raaracsaday culimada waxay ku fasireen waxay leeyihiin in nabigeenna ay labada garab ku qabtaan abubakar iyo cumar waxay yacnii ay tusaale u tahay hadda markuu nabigeena dhintay alai slat slaam meeshii lagu aasay yaa kula aasan abubakar iyo cumar ayaa kula aasan cumaanna agu ku asan yahay baqiicu ku asan yahay oo saa ka yara jirto wax yar marka xoogaho halkaas taas ayay muxuua tusaalahaan ugu soo qaadana wallahu aclam adi waxba isu raadina culamada mogta kadibna nabigeenna wuutuu u geeriyooday calayhi salatu slaam khaatamkii fargashiga asaga ahaa oo shabadda muslimiinta ahaa abubakar ayaa la wareegay radi allahu anu arda kadibna markuu abubakar geeriyooday cumar ayuu ku wareejiyey markuu cumar eh, la dilay kadibna waxaa la wareegay sayd cumaan muddo dheer ayuu marka sayd cumaan radiallahu haystay kadibna dhaqankii uu samaynayey nabigan uu samaynayey ayuu isna samaynay oo sabti kasta ama hataga ama xilliga ilahay u waafajiyo ceelka laftarkiisu marka aaday waana taqaanaa oo marka qofka mas-uuliyad ay saaran tahay oo hadda telefoonna ayaa jira waad aragteen diyaarada ayaa jira satellit ayaa jiro dee wax badan oo lagu wada xiriira oo aad u badan ayaa jiraan oo xataa maamulka lagu hayn kara ayaa jira emailadii wi la midka aha social mediaha wax badan marka yani sayid cumaan intuu ukuma mataqaanaa yani wuxuu xukumaya caalam alislaami oo dhan inta marka ayada muslimiinta gacanteeda ku jirta oo futuuxaad badan ay dhaceen ayuu xukumaya waxaa lagu lagu xiriira maxay ta mataqaanaa waa faras la diray faras ayaa laga maa faras qof nin la saaray oo la yidhahyo warkaan gaarsiin goormay meelaha qaar waxa laga yaaa laba bilood kadib inuu khabarka gaaro inta ayadana mas-uuliyadooda way saaranta waad garanaysaan dadka laga dhigaa gobnatooriyaalka amaba laga dhiga gofarnayaalka ama biisiyaalka laga dhiga biluqatina huna iyo dadka mas-uuliyiinta oo gobolada loo dhiibaana dadsun isku nooc maahan nin baa waxaa laga yaabaa inuu mxuu ahay mas-uuliyaddii ka gaabiyo mid baa laga yaabaa inuu mxuu ahay tabardarre ay qabato mid baa laga yaaba xataa dulmi inuu ku dhaco wamaa ilaa daalika marka waxaasoo dhanna isaga wuxuu aaminsan yahay in asaga ay dusha ka saaranta waa murugoonaya adi hadda wax yaroo mas-uuliyadda haddii lagu dhiibo mas-uuliyadda way ku karinaysaa way ku dhibi salaadan marka bixi lagu yidho halkaa lagu joojiyey oo intaana muslimiinta salaadoodii muxuu ahaa adiga ay dusha kaa saaran tahay waa mas-uuliyad aad weyn marka muadin hata lagu yihahdo waa mas-uuliyad aad weyn marka shaqo yar lagu dhiibo muslimiinta ay isku leeyihiin waa mas-uuliyad adigana ku saaran yowm alqiyama lagu weydiini adigana culays bay kugu noqoni wa caleyhi marka waxaa weya nink intaasoo mas-uuliyad ay saaran tahay oo wasaaishii wax lagu maamulayna ay adag yihiin waad garan kartaan humuum iyo mashquul badan markaad murugaysan tahayna maraad jarkaada la xarbiso ood sawta taabata iyo maraad dhulka xariiqda iyo xarakaat laa iraadiya dhaqdhaqaaqyo adiga aadan u qasdaynin ayaa kaa suurageli sooma samaha marka fargashiga ayuu marka saa u geliyaa wuu soo bixiyaa saas u geliyaa wuu soo bixiyaa tafkiiru ku jiraa mogta ceelkiina sidii isagoo intuu bibixinayn bay hal mar luuq waxaa kaga dhacay fargashigi hadduu fargashiga dhacay waa shabadii dhan oo muslimiinta ay lahaayeen ceelki dhan saddex waatiyan soo marayn saddex maalmood ayaa la hawaayey oo la qallajiyey oo turaabtii muxuu ahaa carada ciidda ku jirtoo dhan lasoo wada saaray waa laga waayey riwaayad qaar waxay leeyihiin saacaddaa laga bilaabo ayaa dadka qulubtooda ay sayd cumaan radi allahu canhu arda ay isbadeshay oo in lagu kaca oo khawaarij ay imaadaan oo nimanka munaafiqiinta ay kacaan oo dhibaatada ay dhacda ilaa marka dambe laga dilo marka khaatam eh, ah, waaad mararka qaar waxaad maqlaysaa fargashiga nabigeena wuxuu yeelaa istanbul turki ayuu yeelaa beenka weyn weligin maad aragteen bukhaari muslim muxuu ahaa beenina ya waxyaaba timihii nabigeena istanbul yeel hadi waa imtixaan wax unbaa la sheegay calaamada nabigeena halka aad ka taal markaas waa arkaysa ragga madaxda ahay in iskugu imaaday maanta waxaa la furayaa sanduuqi ay qalabka nabigeena cimaamadda iyo ay ku jirta iyo waxa lagu leeyahayo waa jeclaan loo qabuun waxaan soo xasuustay xilligan xilligii dambe oo taabiciintii iyo ataa xiliyada ka sii dambeey nimanuu istaagay inay sunada nabigana difaacaan calayhi salaa slaam nin baa waxuu sameeyey suurat albaqara suurat alfaatixa ilaa suurat annaas intu dhexayso ayaa suurad walba fadaaisheeda axaadiid u sameeyey isagaa samayna suurat alfaatixa qofkii akhriyo intaasoo ajir intaasoo ajir intaasoo ajir intaasoo ajir alsina nabigeena yidhi sal slam saasuu dhahaya baqara saasoo kale waa loo yiri dhab waa la soo waryaa rag waxaa joogta traafik axaadiis waa taqanaadii oon meel lagamara ayna jirin ruuxa beenta xaggeed ka soo aruurisa markaasaa wuxuu yidhi waxaan arkay dadkii inay waxaa weyaan fiqiga abu xaniife iyo ibna isxaaq maqaasadiisa iyo siyartiisa iyo muxuu ahaa taariikhdiisa iyo inay u jeesteen iyo sheekoodhinkii dhankaa la aaday oo dadka ay kitaabka alle ka hajireen marka waxaan axaadiistan u dejiyey in qur-aanka dadka aan jeclaysiiye arat marka mararka qaar waxaa weeyaan xubbiga nabigeen iyo jacaylkiisa raadin raadina ayaa muxua fargashiiya howlo badan oon meesha olin in lagu sameeya laga yaaba marka waxaas wax loo baahan yahy maahan annaga wax saxda ayaa naga badan oo waxaa weyaan naguna filan oo qoniyo iyo kifaayo noo ah insha allah tabaaraka wa tacaala <clears throat> xaggeen joogna baabu dikri maa yustaxabu baabu dikri maa shay sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yustaxabu la sunneeya min lubsi iyaabi dharka xirashadiisa iyo wamaa shay oo yukrahu la naco minha iyaabta ka mid ah dharka nooc in la xirto ay bannaan tahay oo sunno ah oo sunno ah iyo qaar waxaa weyaan karaahiye ah ama muxaram salafkii haddii ay dhahaan karaahiye macnaa daalika muxaram ay ula yaqaan asal ahaan laakiin fuqahada dambe ayaa muxuu ahaa muxaramka iyo makruuha kala saareenoo shantii axkaam oo waxay ahayd waajib iyo manduub iyo muxaram iyo makruuh iyo jaais ay u kala qaybiyeen xadii anku laba boqol iyo afar iyo sagaashan adis akhbarana alimaam nasaai wuxuu yidhi akhbarana isxaaq ibn ibraahim wa ibn rahwey qala xadaثna moxamed ibn yaziid qala xadaثna ismaaciil ibn abi khaalid can abi isxaaq الsabici can abi laxwas abilaxwas waa ninke ya cawf malik ibn nadla weeyaan can abi abisa oo muxuu ahaa malik ibn nadla qaala wuxuu yidhi dahaltu waa saxaabigaas qala wuxu yidhi dahaltu calaa rasul baan u galay sal slm fara'anii wuu arkay sayi alhay-a anoo muxuu ahaa qaabkaygu isku aadanin habkaan u libasina iyo iskuma toosni faqaala nebi nabig wuxuu igu yidhi sal slm hal laka min shayin wax miyaad leeda mise waad gacbo maranta qaaluu nacama ah, waxa waan leeyahy min kulli lmaali maal dhammaantii qad aataanii weysay allah alla weyne maaloo dhan ilaah waa igu barwaaqay faqala wuxuu yidhi in kaana laka maalun hadduu maal kuu sugnaaday fal yuraa calayka laga arka waa kaa muuqata inaad maal leeda waxbana kaa muuqanin geelayda maarata waxaad mararka qaar la arki dadka muxuu aha baadiyaha geela aadka u badan lah waxaa laga yaabaa inuu xataa kaba fiican nar fiican uusan wadanin waa iska aradan magaalada laftirkeeda dad noocaas ayaa jiro oo waxaa laga yaaba isagoo dhaqaale aad u fiican hay soo barwaaqaysan inuu muxuu ahaa markuu qadayna beri hadda dee sida hore lama ahno hadda maqaayadii waxay iska wada fiicnaadeen kiyosyada maaragtay qolyahan annaga waa soo gaaren rag badan ay soo gaareen xaafaddan isli waxaa jiri jiray sandaqada yaryaroo kiyoska la yihahdo oo eh, rootigan ismariska iyo jalmadan ama afriqan weyn oo muxuu ahaa shaha cadayska ah eh, intaas le-ego kor aan loo qaadi karin labada lisu mariyo iyo miisasyado muxuuah kuwaan iskuulka oo foomanka dhadheer maaragtay oo laba xabo soriyel la fadhiisto marka nin waxaad arkaysaa taajir oo meesha fadhiyo oo dadka saxaariigta masaakiinta dhex fadhiya tawaaduc waa loo baahanya laakiin mararka qaar nicmad in laga arko meelaha yara inkastoo meelo fiicanba ramadan baa ka jirta waxba qaayad oo fiicanoo la fadhiista ramada oo muxuu ah koobka shaha waxaa la gadi jiray labaatan shil markaasa madaxa la wada qabsani madaxa nin walba labaatan shilnu ninkaan muxuu ah shaha ku caabi maanta haddana maanta shawaad aragteedo meelaha qaartoonka afar boqol lagu cabi iyo shan boqol waaya ahay marka nabigeenna wuxuu ku yidhi nicmadaha ka laga arko weyaan baabu dikri nahi radiskaabiyu baabkan baab yahay can lubsi asiyara siyara siyarada waxaa weeyaan waa mara xariiqya iyo xarar looga sameeyey xariirta Ah, dhinacyaha ah ah, looga telo looga gumi dhaxaha ayaa muxuu ahaa ayaa saas lagu xardhi oo lagu qurxini eh, sida galamaradka galamaradka mataqaa ma yaqaana ragga eh, muxuu ahaa gogasha lagu saaxdo oo ragga eh, arooska loo sameeyo maxaad tirahdaan ya annaga galamarada an naqana firashadan iyo hawlahan xaggan noo dhiga horta waxaad aadaan aqal horigi iyo hawlihii aan isla naqaanay oo rag kulli ay soo wada gaareen oo haddaba qaar weli la isticmaala gogasha la dhigi jira waa taqaanaan xarafta la sameey ya gogo ah, magaceed <laughs> horta ree mudug waa khalaas waxba horta maanta goola ka gelin ma arkaysaa haye ree waqooyin balla leeg sheekh cabdullaahi magacii dermo miyaa aaggas ah, weyn hoos kula eh, gudahana muxuu ahaa casaan iyo cagaar iyo ah, la qurxiyey dermaha eh. eh. ah. alcumuum waxaad yeelaysaan gogol miya <laughs> alumuum waa galamarad marka ilaa aad ka helaysaan waa isku waafaqaysaan galamaradkaas baan qaadanayna galamarad h waa yahay baabu dikri nahyi reebidlaskalabiyu baabkan u baabyahay can lubsi asiyaraa'a marada xariirta lagu xardhay oo lagu talay dhinacyaha looga gumay dhinacyaha laga mariyey oo dhexda xariiqya looga sameeyey oo lagu qurxiyey waa sida muxuu ahaa rooggaan oo kale ad rooggaan soo lama xardhin xarartaa la xardhay ayaa waxay tahay xariir saa weyaan galamaradkan waa noocaan saan u yeela maba ka duwanaba gobashaa noo taaloo kala xadiidka an kun laba boqol iyo han iyo sagaalaad waa xadii saxiix akhbarana isxaaq bin mansuur qaala anba'ana cabdullahi bn numayr qaala xaddaثana cubaydillahi bn cumar alcumari can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma can cumar bn khaaab radi allahu canhu arda annahu sayd cumar ra'aa wuxuu arkay xullatan isku joog siyaraa'a ee xariir lagu xardhay tubacu lagu iibiyo cinda baab masjid masjid albaabkiisa faqultu waxaan ya rasu rasuulka allow low ishtarayta haada haddii aad kan iibsan lahayd ood soo gadan lahayd liyowmi اljumcati maalinta jumcada waalwafdi iyo markay wufuuddu ku yimaadaan inaad u soo gadata adaad soo gadan lahayd yani lakaana xasan waxyaabaha la yaab kale waxaa weeyaan beriga hore u fiirsada akhyaaray masaajidda marka la soo aadaa masaajidda marka la soo aadaa khamiisyo cadcad iyo cimaamada iyo carfoon iyo mxu caraf tiro badan iyo dhar cusub ayaa dadka soo wada xn jireen ma xasuustaan oo dadka way ka duwnaan jireen hadda si muu fadhino caadi muune maalinta jimcada waa sidaanu wax isbedel oo arkaysa haba yaraatee maba arkaysidba berigi hore waxaa weeyaan xataa tuulooyinka horeg waa sidii marka maalinta jimcada ah dadka dharkay dhar fiican ay soo xiranaan oo waa issoo toosinaan oo caraftooda masajidka dhan ba waa isrogayaan catarcuud iyo waba mxuula gelinayo wamaa ilaa dalika laakiin meeshaan islii khaasatan aniga ma aqaan ummadda wa ku dhacay waan fiiriyaa maalinta aan muxuaha baalka mishla khudbada maalinta aan lahayn inaan mishla soo xirta waan ka xishooda hataa kaliga baad noqona mogta oo ummaddii wax soo isku soo dhibaa ma arkaysid dharkiisu iska watay iska wadani kootigiisii caadigaha iyo khamiiskii iska madoobayo muxuaha keygaan oo kale iyo maalintaasoo kale waxa wey dharka cadcad iyo dharka quruxda badan iyo dhar jumcada looga talagalay in la xirta ayaa waxaa weyaan sunno ah oo mustaxab ah oo nabigeena uu samayn jiray cala sla slam lidalik sayid cumar wuxuu yaqaanaa asal ahaan in jumcada in loo xirto dhar qurux badan oo dhalaali sidoo kale wafdi markaad qaabilaysana xafladaha arooska oo kale marka la aada iyo meelaha la midka iyo xafalaadka saasoo kale in muxuu ahaa wax cajaa'ib badan qofku isku taago waa hadiga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi waslm hadii la heli karo laakiin mararkaan wax nagu cudurdaaraa dadka ma ogtahay yowm aljumca fasax maahan waa la shaqaystaa aroortii marka dukaamadii iyo hawlihii aan loo soo wada kallahayaa kadibna marka lasoo kallaha qofkin xaafadiis waxa laga yaba inay meel fog ay tahay ama uusan khamiiska cad ku shaqayn karin wa caleyhi marka uu yidhahdaye islaydan markay salaadoo la addimo umbaad soo ordaa laga yaabaa waxaa intaa dheeri ah maalinta jumcada nimankan gaalada waad aragteen maalinta axadda ah habay yaraate ee shaqo iskuma dayayaan intooda badan boqolkiiba sagaashan inkastoo ay dau kaalmaynaysa shaqooyinka noofasax laga yahay annaga laakiin haddii aan nahay reer islii iyo dadkan muslimiinta ah waxaa weeye marka shan saac la gaaroo kale haddii dukaamada kulli inta laisku waafaqa dukaan furunba la diido oo shan saac markay ku dhacdo nolosha dhan intay wada fadhiistaan qofin lagu wada taago ama afar saacba lagu wada taago ama la yidhi awalka horo dhanba waaba lagu taagi oo la iska xirto ilahay baa risiqa bixiyeah somalia lama furo somaa maa sha allah waaya ma maa amilu annahu sayd cumar ra'aa wuxuu arkay xullatan isku joog siyaraa lagu xarbay eh, xariir tubaco lagu iibiyo cinda baabi masjid masjid albaabkiisa faqultu waxaan idhi sayd cumar ayaa wuxuu le faqultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow low ishtarayta haddii aad gadan lahayd haada haada eh, isku joogan quruxda badan liyowm اjumcati maalin jumca awgeed si aad ugu labisato iyo wafdi wafdiga markaad qaabilaysa ad ugu labisato lakaana xasan wax quruxsan oo wanaag badan ay ahaan lahayd idaa qadimuu calayk markay ku yimaadaan faqaala rasul rasul wuxu yih sal slm inamaa in kale ma ahane yalbas waxaa xirta haadihi tanayto oo xariirta ay ka buuxda man qof ayaa xirta iyo duul laa khalaaqa nasiib uusan u sugnaan lahu isaga fi laakhira aakhira yani xariir qof aanan aakhiro nasiib ku lahayn ayaa xirto taana axaadiista kale ayaa fasirayo waa ragga weeyaan laakiin dumarka waa loo ogol yahay qaala wuxuu yidhi sayd cumar fa utiya rasuula baa loo yimid bacdu intaa kadib fa utiya waxaa loo keena marka rasuulka sal slm bacdu intaa kadib maalintaa kadib minhaa xulladii iskujoogyadii oo sayaraaga ahayd xaggeeda ayaa bixulalin iskujoogya ah loo keenay muddo kadib ayaa iskujoogya oo noocii asaga ahaa ayaa loo keenay rasuulkeena sal allah alay slam fakasani wuxuu ii hogiyey minhaa iskujoogyada ayada ah xullatan iskujoog ayuu iga hogoyey oo waa isii weyaan rasuulkeena sal alla slam fa qaala wuxuu yidhi sayd cumar faqultu ayaa ka habooneede yaa rasul rasuulka allow kasawtaniiha waad ii hogisay iskujooggan oo waxaa weye sayraaga ah oo lagu xardhay lagu qurxiyey xariirta waqad qulta walxaal qad qulta aad tiri fiiha iyada maa hadal qulta aad tihi oo waxaa weeyaan tan waxaa hertay qof aanan aakhiro nasiib ku lahayn ayaa tihi maantana waad i waad i say wax yihiin qaala nabi nabigan wuxu uri sal slem lam aksukahaa kuma aan hoginin iyada litalbashaa inaad xerato darteed kuma aan hoginin oo kuma siinin inamaa inkana ma ahane kasawtukahaa waan ku hogiyey oon ku siiyey litaksuuha inaad hogiso cidda ay u bannaanta waa dumarkii aw amaba litaabicaha inaad gado oo cidda muxuu aha inay isticmaasha rabto oo ay u banaanta aad ka iibiso fakasaaha cumaru sayd cumar wuxuu hogiyey akhan walaal oo lahu isaga u sugnaaday min ummihi hooyadii xaggii ka ahaaday oo mushrikan gaal ah ayuu sii weeyaan gaalka isaga intaa ka weyn ayaaba ka maqan mogta baabu dikri rukhsa ruqsa sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay linnisaa'i dumarka loo ruqsayo fii lubsi asiyara xariirta la xardhay dharka xariirta lagu xardhay inay xirtaan ogolaasho loo ogolaaday baabkan u baabay laba kun shan kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa shaad qaala alimamu nasaci akhbarna xusein bn xurayd qaala xaddaثana ciisa bn yunis can macfar ibn rashid alasdi can azuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can anas maliki khaadim rasul lah sal sl qala wuxu yidhi sayd anas ra'aytu waxaan arkay calaa zaynaba binti annabiyi sala allahu alay slam zaynaba oo gabadh nabiga ahayd calayhi salat slaam qamiisa xariirin qamiis xariir ah ayaan ku arkay oo siyaraaa oo weliba la xaray laakiin xadiidka waa shaad weeyaan shaad weeyaan xadiidka شhan kun laba boqol iyo toddobiyo sagaashanaad waa saxiix qaala alimam nas akhbarna camr bn cuثmaan can baqiyata bn اlwaliid axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya xadaanii qala wuxu yhi xadaanii xadaanii aduu yir marka waa dhamaatay la socda war ma lahan الزubaydi mxamed bn waliid الزubaydi weyaan can الzuhri can anas bn maliki khaadim rasul lah sl slm xadidkana waa xadii eh, khumaasi weyaan anahu sayid eh, anas xadaanii wuxuu ii warramay can eh, anas bin maliki anahu anas xadaanii wuxuu ii warramay yaa sidaa dhihi waa zuhri anahu isaga raaca inu arka calaa ummi kalhuum ummi kalhuum binti rasuuli illaahi sal slm burda siyaraaa mara oo waxaa way xariir lagu xardhay ayuu ku arkay wasiyaraau almudallacu bilqazi almudallacu waa kan lagu xardhay oo waxaa weyaan dhinacyaha laga geliyey oo waxaa weyaan lagu eh, saa looga wareejiyey bilqazi xariirta eh, lagu qurxi weyaan xadiidka شhan kun laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad una dambey cashirkeena caaw insha allah tabarak watacala waa xadii صaxiixa qaala imam nas akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali weyaan ibn rahwey qaala anbana nadr ibn shumayl abu caamir cabdimalik ibn camr alcaqdi weyaan qaala waxayna xadana shucba waa imaamkii eh, albastami can abi cawn الثaqفي wa moxamed ibn cubaydilaahi qaala samictu waxaan ka maqla aba saalix cabdiraxmaan ibn qays weeyaane maxaa idiin qoran aba saalix abu saalix maxaa ku weli alxanafi sooma maxaa kuu qoran adiga hubsa axsanta sida saxdu waa alxanafi saa ula socda alxanafi weyaan yaquul isagoo ayaan ka maqlay samitu caliyan sid cali ayaan ka maqlay ibn abi aalib radi allah anhu arda yaquul isagoo dhan uhdiyat waxaa loo soo hadiyeeyey lirasuul rasulka al sal slm xullatan isku joog siyara'a ee lagu xardhay xariir lagu xardhay fabacaa biha wuxuu u diray ilaya aniga ayuu iisoo diray sayid cali ayaa dhihi falabistuha waan isku taagay <laughs> haddiiba nabigan u iisoo diray ma war baa jira dhab waa isku taagay aatu kadib nabigaan u yimid meesha ku jirta facaraftu waxaan gartay alqadaba cara fii wajhi wejigiisaan ka gartay rasulkena sal slm qof markuu kuu caraysan mar kala garanaysaa mogta wejigiisa garanaysaa fa qaala wuxuu yidhi rasuulkeenna ama inii aniga miyaa lam ucikahaa kuma aanan kuu siinin kuma aanan siinin ama kuma aanan kuu siinin ama kuma siinin litalbasahaa inaad xerato fa amaranii wuxuu i faray inaan markaan iska siibo oo oon weliba aan cidda mudan oo dumarka aan u qaybiyo faaartuhaa soo maha faaartuhaa waxaan u qaybiyey bayna nisaai riwaayadna waxay ahayd bayna fawaatim hooyadii iyo faatima binti rasul lah sal slm ayuu qaybiyey hada wallahu aclam wsala اllah wslm cala abdi rasuuli mustafa